رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jiray الجزء الثالث من kitaab النحو الواضح waxaynu ka waranay mubtadaha iyo khabarka iyo tadaabuqoogii meelaha ay waajib tahay inay iswaafaqaan ama iska waafaqaan iyo meelaha kale ee la ogol yahay inay waxyaabaha qaarkood ku kala duwadaanaan saa soo maray jamcii kayr caaqilkii iyo in abarkiisa laga dhigi karo mufrad muanaa <clears throat> khabar mubtada'i xiina yakuunu jumlatan aw shibha jumlatin bu halkan sheekhu amba labada sheekh raximahum اllahu tacaala kaga warramayaan waa mubtadaha khabarkiisii khabarkii baynu ka warramayna khabar mubtada xiina yakuunu jumlatan aw shibha jumlatin khabar mubtada wuxuu noqon karaa han qaybood mubtadaha khabarkiisu waa han qaybood wuxuu noqon karaa mufrad mufrad waa khabarkii aynu soo maray annamiru sharisun aalibaani xaadiraani almuxsinuuna mamduuxuuna khabarka halkaa ku jira waa mufrad walow kaana muanan aw jamcan xataa noocuu doona ha noqdo muana iyo jamc iyo waa mufrad mar hadduu kelmad keliya ka kooban yahay mufrad buu noqdaa sida asayduna qaa'imuun الsayduuna qaa'imuuna khabarka halkaa ku jiraan waa qaa'imuuna khabarkaasi waa mufrad waxaa kaloo noqon karaa khabarku jumla oo laba qaybood ka kooban jumla ismiya iyo jumla ficliya halkaasina waa laba wuxuu noqon karaa shibhu jumla oo isaguna laba qaybood ka kooban daraf iyo jaarun wa majruur marka waa an qaybood wey inuu jumla noqdo oo laba qaybooda ficliya iyo ismiya inuu shibhu jumla noqdo oo laba qaybooda jaara majruur iyo darf iyo inuu afartaa wixii ka haray noqdo oo mufrad loo yaqaano antaa qaybood khabarku yan mufradkii baynu soo qaadanay afartii kale halkani ku jiraan laba jumla iyo laba shibhu jumla amiladaad ka fahmaysaa wuxuu yidhi alxarakatu eh, dhaqdhaqaaqu tuqawi alcadalaat waxay xoojisaa cadalaadka alxarakatu tuqawi waxay xoojisaa alcadalaat muruqyada muruqyada maseedaha ayay xoojisaa tuqawi alcadalaat annadaafatu tunashidu waxay firfircooni gelisaa nadaafatu aljisma jirkoo dhan firfircooni bay gelisaa anta aacta almra adu waxaad adeecday amarka asulaxfaatu diinku zaxafat way dhaqaaqday ama u gurguurtay oo kale yani soomaalida asulaxfaatu zaxafat waayahay qaybtaa imika qaybtaa koobaad waxaad arkaysaa inuu mubtada ku jiro oo ugu horeeyo jumlada alxarakatu alnadaafatu anta oo damiira damiirun mutasil damiirun munfasil mabniya cala alfatxi markaan anta oo dhan damiir ka soo qaadno mabniy calى اfatxi fii maxali rafci mubtada asulxfaatu mubtada marfuuc mubtada ugu horeey wahada mubtada bxaajatin ilaa khabar mubtadahaasna waa inu khabar la helo oo uu khabar yeesho alxarakatu markay mubtada noqoto tuqawii waa ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min alnaasibi wاljaasib ficilka mudaaric waa inuu marfuuc noqdo lannahu naasib iyo jaasimidna ma soo gelin xaaladaasoo kale wax nasbiya iyo wax jasmiya markaanu jirin marfuuc bu hasayna soo mar marfuuc wcalaamaةu rafcihi damaة muqadaraة calى اlya tuqawi manaca min ظuhuuriha ahiqal culayska darteed baa looga daayay laakiin waxaa loodhan kari lahaa tuqawiyu tuqawiyu in la goday laakiin maadaama yaadu xarfu cila tahay xarakaduna dama ay tahay culus baa laga dhaafay marka tuqawi waa ficil mudaaric marfuuc waa alamtu rafci dama muqadara wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu hiya tuqawii hiya xarakadu waxay quwaysaa alcadalaati mafcuulu bihi mansuubun muruqyadu waa kuwii quwaynayey mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi alkasra niyaabatan can اlfatxa liannahu jamcu muanaثin saalim liannahu jamcu muanaثin saalimun alcadalaat waa mansuub mafcuulu bihi mansuub kasraa lagu nisbiyey waxaa halkaa ku jira alxaraka waa mubtada tuqawi waa ficil mudaaric faacilkiisu waa damiir mustatiro hiya alcadalaatna waa mafcuulkii wax maqan baa jira waa la sheegi mubtadaha alxarakatu khabarkiisii buu rabaa wixii ka dambeeyena wuxuu ahaa ficil iyo faacil iyo mafcuul buu ahaa waxaa la odhanayaa waljumlatu jumlada min alficli waalfaacili jumlada ka kooban maxay waljumlatu almurakabatu min alficli waalfaacil waljumlatu min alficli waalfaacil tuqawii iyo aacilko hiya mafcuulku waa fadalaad baa ladhaa jumlada rukni maaha cumda ama tiir culus kamaah mafaaciishoo dhan shantii mafcuule ajnabiga waa fadalaad waa waxyaabo fadla fadla baan ujeedaa soo haray oo aan cumda ahayn rukni aan ahayn ma garanaysaa markaa lama tirsado jumlada ruknigeegaa la tirsanaya arkaanteeda oo labaa hadday ficliya tahay waxa weya ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ibu faacil baa rukniga hadday ismiya tahayna mubtada iyo khabar baa arkaanta marka wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli in la ydhaa loma baahno wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabar mubtada jumlada ka kooban ficil iyo faacilku fii maxali rafcin baynu nidhi lannahu khabarka meesha aynu ka rabnaa muxuu ahaa ma marfuuc buu ahaa abarku xuu noon lahaa abarka halkaa dhici laha haduu mufrad yahay ma marfuuc buu ahaa ahaan lahaa ma mansuub buu ahaan lahaa ma majruur buu ahaan laha mxuu ahaa marfuuc buu ahaa marka fii maxalli rafcin baa la odhanaya jumladani waxay taallaa fii maxalli rafcin fii maxalli rafcin khabaru lmubtada'i waljumlatu min alficli walfaacili fii maxalli rafcin khabaru lmubtada wuu dhammaystiraya warkii mubtadaha khabarkiisii waynu sheegnay oo jumlada ficil faacilka khabarkii dhacday tuqawi oo ficil muaaricihi faacilkiisii iyo mafcuulkiisiiba u haystaa jumladan wax ka dhiman marka ma jiro khabarkoo keliyaan meesha ka dhex maqnaa khabarkiina qaabkaasaa loo xalliyey jumladaasaa dhacday ficil iyo faacilka ka kooban ayaa mubtadaha khabarkiisii dhacdaan annadaafatu tunashidu ljisma waa isku icraab annadaafatu waa mubtada marfuuc تنشد waa فicل مضارع مرفوع فاacilku waa ضميir مستتر جawاaزا تقديره هي والنظاafadii u noqonaysa تنشد هي الجسمna waa مفعوuلki والجملة من الفعل والفاaعل في محل رفع خبر المبتدا أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أطعت أطاع فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بالتاء المتحركة لاتصاله بتاء الفاعل وتاء ضمير متصل وتاء ضمير متصل مبني على الفتح أطعت في محل رفع فاعل الأمر مفعول به منصوب وعلامة نسبها الفتح والجملة من الفعل والفاعل وأطعت كده جملة ككوبا أطعت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا السلحفات زحفت السلحفات مبتدا مرفوع زحفت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء تاء تانيث tani waa xaraf iyadu damiir maa saxafat wata taa taaniif baa iraabkayga lagu dhaafaya wاlfaacilu damiiru mustatir jawaasan taqdiiruhu hiya saxafat hiya yacuudu ila sulxfaat wاljumlaة min alficli zaxafat wاlfaacili hiya fii maxali rafcin khabar اlmubtada marka qaybtaa koobaad khabarkii wuxuu dhacay ama uu noqday jumla ficliya oo ka kooban ficiliyo aacil waa jumlu dhacay jumladana waa nooca waa laba qaybadoode jumladu ficliya wey jumla ficliya oo ficliya faacil ka kooban qaybta labaad almuhadabu asdiqaa'uhu kaiiruun almuhadabu qofka akhlaaqda fiican edabta leh asdiqaauhu saaxiibadiisu kaiiruuna way badan yihin almisbaaxu dawuhu iftiinkiisu shadiidun wuu xoog badan yahay albintu gabadha jamaaluhaa quruxdeedu asharaf weeyaan quruxda rasmigii waa sharafta iyo akhlaaqda atujaaru tujaarta shicaaruhum shicaarkoogu ama halkudhagoogu asidqu waa run inuu run noqdo wey oo run sheegaan goor kasta almuhadabu asdiqaauhu kaiiruun markaa tira almuhadabu asdiqaauhu kaiiruun waxa weeye almuhadabu waa mubtada marfuuc calaamatu rafci adam asdiqaauhu saaxiibadiisu mubtada aani marfuuc calaamatu rafca dam waa mubtada labaad inaanu khabar ahayne mubtada labaad yahayna waxa caddaynaya macnaha markaad macnayso almuhadabu qofka akhlaaqda leh haddaad tidhahdo xaadirun qaa'ibun maxbuubun makruuhun ama madmuumun yani haddaad khabar meesha haddaad dhigto khabar baynu ka dhigi lahay laakiin almuhadabu markii la yidhi ayaa waxa la yidhi asdiqaauhu saaxiibadiisa war kalaa la bilaabay haddana in mubtada labaadun baa la bilaabay almuhadabu qofka muhadabka ahee khabar baad sugaysa sidaasuu yahay in la idhaahdo asdiqaauhu saaxiibadiisu hee bay noqonaysa haddana mubtadun bilowday war kale warkiin baa lagaa sugaya kaiiruuna way badan yihiin way badan yihiin halkaasuu khabarkii ugu horreeyey la dhigay marka almuhadabu waa mubtadihii koowaad mubtada marfuuc lam tarfic adam asdiqaa'uhu waxa weeye mubtada ثaani marfuuc calaamatu rafci adam asdiqaa'u mudaaf wاlhaa ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة أما مضاف إليه istiqaawgu damiirka la xidhsana waa fi maxali jarbi lidaaf kaiiruun way badan yihiin waa khabar labadii mubtadaynu soo sheegnay midkuu khabar u yahay almuhadab haddii khabar looga dhigayo dee muhadabku waa shaksi keliya qofka akhlaaqda leh wuu badan yahay lama odhan karo wuu badan yahay kaiiruun way badan yihiin miyaa la odhan karaa qofka akhlaaqda leh way badan yihiin qof intood soo tidhaahdo shaksi saaxiibadaa laga warramaya asdiqaahu saaxiibadiisu kaiiruuna way badan yihin wax badan waa saaxiibadii kaiiruun waa khabaru lmubtada aani goor walbana saasau dhacda laba mubtada marka la dhigo hal khabar baa la keena halka khabarna mubtadihii u dambeeyey ayaa iskale kaiiruuna way badan yihin khabaru lmubtada aani mise khabaru lmubtada alawal khabaru lmubtada aani marfuuc وcalaamaة rafci alwaaw نiyaabة can الضma لأnnahu jamc mudakr saalm wالnuunu ciwad can الtamwiini fi اlsm الmufrad wاljumlaة min اlmubtadaء الثاني asdiqaa'uhu وkhabarihi kaiiruun jumlada ka kooban mubtadaha labaad oo asdiqaa'uhu ah iyo khabarkiisa oo kaiiruuna jumlada ka koobani fii maxalli rafcin khabaru lmubtada'i اlwal jumladaas waxay taallaa meel godan ayay dhacday waxaanay khabaru tahay mubtadihii koowaad almisbaaxu dawuhu shadiidun saasumbaa loo ciraabaya almisbaaxu mubtada marfuuc dawuhu mubtada aani marfuuc dawu mudaaf walhaa fii maxalli jar mudaafun ilayhi shadiidun khabaru lmubtada'i aani marfuuc wاljumlaة min almubtadaء الثaanي وkhabarihi dawuhu iftiinkiisu misbaaxa malaydhka yani waxa iftiinkiisu guluubka iftiinkiisu shadiidun aad buu qawi u yahay waxa weeye dawuhu shadiidu waa mubtadiya khabar wاljumlaة min almubtadaء الثaanي وkhabarihi fii maxali rafci khabar mubtada awal albintu jamaaluha sharaf sidaasoo kale wey atujaaru shacaaruhum sidqu laba marka halkan markaad samaynaysa noocan oo kale ee khabarku dhacayo jumla ismiya oo mubtada iyo khabar ka kooban waa in laba mubtada markaad isdaba dhigta wey laba mubtadaad isdaba dhigaysa mubtadaha hore khabarkiisu wuxuu noqon doonaa jumlada mubtadaha labaadna khabarkiisi meeshaad dhigaysa mubtadaha labaadna khabarkiisi baad dhigaysa marka waa inaad tidhaahdaa almasjidu waa mubtada almasjidu haddii waasicun iyo jamiilun iyo nadiifun una tidhaahda dee khabarkii baad dhigtay markaaba waa mubtadiya khabar laakiin almasjidu intoon idhaban mubtada kale kana bilaabay ka daba bilaabay mubtadaha labaadeed bilaabaysaa waa inuu yahay wax calaaqalale masaajidka almasjidu markaa tidhaahdo waxaad odhanaysaa imaamuhu xaadiru imaamuhu waa masaajidka imaamkiisii almasjidu abwaabuhu maftuuxatu waa albaabadiisii mubtadaha hore markaad sheegto ka labaadi wuxuu noqonaya wax calaaqalla leh mubtadaha hore weliba damiirkiisiina wata damiiruu noqonaya mubtadaha labaadna waa inuu wato mubtadaha koobaadna waa inuu wato almasjidu markaan kii koobaad ka dhigo imisaan mubtadaha labaad ka dhigi kara mubtadaha labaad oo masaajidka calaaqa leh almasjidu imaamuhu xaadirun almasjidu abwaabuhu maftuuxatu almasjidu aye nidaamuhu jadiidun binaayatuhu jadiidatu ama binaauhu jadiidun almasjidu yani maaragta eh, eh, eh, waxa wixii calaaqa la leh wax allo wixii calaaqa leh haddii aad tidhaahda maalan imminka aad soo qaadata saydun saydun mubtada labaad ayaa raacine saydun akhuuhu xaadiru saydun ummuhu raahibatu saydun abuuhu maata saydun kitaabuhu jadiidun saydun baytuhu baciidun saydun sayaarathu maarsa jadiidatun yani waa ina mubtadaha hore markaad soo qabato kuwa dambe waxaad ka dhigaysaa wax alaaqalal saydun yani cimaamatuhu qabiisuhu xidaauhu kitaabuhu qalamuhu umuhu abuuhu waa mubtada labaad mubtadaha labaadna khabarkiisi baad meesha dhigaysa qaabkaasaa loo sameeya halkaana qaybtaa labaadna waxa weeye khabarku wuxuu dhacay jumla ismiya oo ka kooban mubtada iyo kabar mubtada iyo kabar ka kooban ayaa khabarkii mubtadaha noqotay jumla ismiya weeye labadii jumla halkaasay ku dhan yihin ima jumla ficliya oo ima jumla ismiya weeye labada jumla marka jumladii ficliyadiina qaybtii koowaad ba tana waa jumladii ismiyadii jumladu guud ahaan labadoodu isku daro ama ficlihii ha noqoto ama ismihii ha noqote waxa shardi ah in jumlada laga helo damiir damiir ku jira oo u noqonaya mubtadaha waa in laga helo ism mawsuulkii baynu ku soo marray sooma mawsuulkii maxaynu ku soo muxuu baahan jiray ism mawsuulku alladii iyo allatii muxuu baahan jiray laba arrimood laba arrimood bu u baahnaa caayid keliya uma baahna muxuu baaha yaxtaaju ilaa silatin wa caayidin siladu jumlada ka dambaysa ahayd اladي saafara lى اladي dahaba ilى dahaba ilى suuq waa in jumla ka dambayso jumladana maxaa looga baahnaa damiir inuu ku jira u noqonayo ismawsuulka oo loo yaqaano caaid baa la dhaa marka halkaa ismawsuulka iyo silada la joogo caaid baa la dhaa halkanna sidii oo kale ayaa markay jumla khabar dhacdo ama ismiya ha noqote ama ficliya ha noqote damiir baa loo baahan yahay maxay damiir baa loo baahan yahay maxay unoqonaya u noqonaya mxuu ahaa mubtadaha u noqonaya damiir baa loo baahan damiirkaasi waxaa la ydhaha caaida halkan lama ydhaho raabi baa la dhaha magacay u kala duwan raabi baa la dhaha raabi damiirkii marksa isku xidhaya jumladan iyo mubtadaha hore isku xidhaya marka halkii ficilka aynu ku noqonne jumlada ficliyada alxarakatu tuqawi alcadalaat tuqawi alcadalaat jumlada waxaa laga rabaa damiir in laga helo u noqonaya xarakadii muxuu ku jiraa damiirkaasi tuqawi faacilkaygu muxuu ahaa hiya hiyadaasi aan kuu noqonaya damiirka muanadka alxaraka waa raabidkii baa loodhan raabid annadaafatu tunashidu hiya anta aacta tadaas de qofkii lala hadlayay sheegaysa abata tadaa ku jirtaa anta qofkii lagula hadlayay sheegaysa waa damiirka asulaxfaatu zaxafat hiya baa ku jirta almuhadabu asdiqaahu kaiiruun jumlada asdiqaahu kaiiruun waxaad ka soo saartaa damiir raabida oo mubtadaha almuhadabu noqonaya asdiqaauhu asdiqaauhu aadaas wey almisbaaxu dawuhu shadiidu maxaa ku jira haadaasaa misbaax u noqonaysa albintu jamaaluha asharaf maxaa u noqday jamaaluha atujaaru shicaaruhum humtaasi halkay u noqonaysa atujaar marka laabud min raabit haddii khabarku dhaco jumla sawaءn kaanat ismiya aw ficliya laabudda min raabiطin yarbiطuha bilmubtada'i wax mubtadaha ku xidha damiir baa ugu muhiimsana oo ugu horeeye waa in la helo qaybta saddexaad iyo qaybta afraad waa shibhujumla shibhujumla waa laba nooc waa jaara majruurkii iyo darafkii jaara majruurkii buu soo hormariyey wuxuu yidhi alkitaabu fi lqimatri kitaabku wuxuu ku jiraa khasnada ama waxaad tidhahdaa khaanada ayuu ku jiraa الkitaaب في القimaطr laysa bcilm ma xawى القimaطr bal cilm إlا xawaahu الsidr laysa bcilmi cilmi maaha maa xawى الqimaطru meelihii kutubta berigaa lagu ridan jiray qimaطrigu wixii ku jira kutubta qimaطriga ku jirta ama kabarhka ku jirta aqoon maaha leedahay aqoon maaha taas kutubta halkaa taaltaalla malcilmu إlا ma xawaahu الsidru waxaad laabta ku haysatay eed baratay eed aqoonu leedahay kaasaa cilmigaaga inta maktabad maktabadaadu intay leegtahay cilmigaagu ma leeg maktabadaadu intay leegtahay maktabad weyn bu iska soo iibsan karaa qof iska ibtidaai ee maarksa ee maktabad weyn samaysanaya taa macnaheegu maaha de inuu waxaasoo dhan moogta waa inuu barashadiiba ka horaysa uu barto ya alkitaabu fi lqimatri asarju kooruhu cala alfarasi faraska korkiisa ayuu saaran yahay almaaru min aaaab aruuruhu maarku wuxuu ka yimaadaa axaabka daruuraha annajaatu fi sidq badbaadadu waxay ku jirtaa runta halkan alkitaabu asarju almaطaru annajaatu waad arkaysaa waa ismi marfuuca oo jumlada ugu horeeya wax awaabilhii aanay soo gelin marka waa mubtada marfuuc وcalaamaة rفc الdm في الqimaطr calى الfaras min الصaxaabi fi الsidq dhammaantood waa jan wa majruur waa xarfu jar iyo majruurkii ka dambeeyey majruuru bfi bmin bcala bila waa calaamaة jari alkasr marka laisku geeye labadooda waxa laisku yidhaha jaarun kii wax jarayay iyo wa majruurun kii la jarayay marka filqimatr aan soo qaadanay waa jaarun wa majruur mubtadihii alkitaabu ahaa khabarkiisii wuxuu dhacayaa maanta jaara majruurkaasaa khabarkii dhacay maaha jaarka oo keliya fi oo keliya khabar ma noqonayso majruurka oo keliyana maaha labadoodaasoo la isku geeyey aljaaru wاlmajruur marka waxaa la odhanaya marka la sheegay ad leedahay jaara majruurkaasa khabarkii dhacay markaad icraabka dhammaystirta intaa meesha ku taalla iyadu waxaad leedahay wاljaaru wاlmajruuru wاljaaru raadu way shidantahay waljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bimaxduufin khabaru mubtada waljaaru wاlmajruuru mutacaliqun jaara majruurku wuxuu ku xidhan yahay macnihiisu bimaxduufin wax la tuuray oo meesha ka maqan wujuuban baa lagu sii dari karaa waajib loo tuuray ma soo dhigaan carabiga halkaa waxba ka maqan waxaana meesha lama soo dhigo waajib buu xadfan khabar mubtada wljaaru wlmajruuru mutacaliqu bimaxduufi khabar mubtada ama waxaad oran kartaa wljaaru wlmajruuru marka la dheeraynayo mutacaliqun bimaxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun aw mustaqirun khabar mubtada jaara majruurku wuxuu ku tacaluqayaa wax xadfan ayuu macnihiisu ku xidhan yahay tacaluquu ku xidhan yahay wey oo waajib loo tuuray markaan soo qadarana wuxuu noqonayaa kaainu ama mustaqir alkitaabu kitaabku fi lqimadri khaaladda dhexdeeda intay noo qoran waa inta kitaabku khaaladda dhexdeeda marka yuu yaalaa ku sugan yahaydii baa ka maqan kaainun wuxuu ku sugan yahay fi lqimadri maktabaddu ku jira alkitaabu mustaqirun wuxuu ku sugan yahay aabitun wuxuu ku sugan yahay kaainun wuxuu ku sugan yahay mawjuudun waa inaad waxba ka maqan meesha lasoo qadare jaara majruurka iyo darafku waa sidaas kaainun taa waa layska tuura maala luqadaha kaleo dhani badankoogu saasay u badan yihin af soomaaligu kaainun taa ma tuuri karo haddii aad tiraa maala imaamku masaajidka dhexdiisa imaamku masaajidka dhexdiisa hadal dhamaystiranba waa inaad ku darto ayuu ku sugan yahay ayuu joogaa imaamku masaajidka dhexdeedu joogaa kayuuntii baana tuuri karay lama tuuri kara luqadaha loo dha ahaanshahaasi halkaasuu ku sugan yahay in lama tuuri karo waa ka ingiriiska la dha to b fab to b baa halkaasuu ku sugan yahay he is in the mosque in the masjid la dha is taasi lagama tuuri kara meesha iyo aar iyo maarkasa kuwaas af soomaaligana kama tuuri karti laakiin carabina waxaad odhanaysaa alimaamu fi lmasjidi hadalkuna u dhammaystiraya alimaamu fi lmasjidi waxa ka maqan yani kaainun yakuunu waxaasay soo qadarayaan yakuunu iyo kaainun carabiga yakuunu ma soo qadaraan luqadaha kale markay turjumayaan ba yakuunu soo qadaraan kaainun mustaqirun haabitun mawjuudun ayaa la soo qadaraya waa la tuuray macnahaan waa la fahmaya meesha uu ku jirta laakiin waa la iska tuuraya asarju marka asarju cala alfaras markaan carabiga waxaan odhanayaa asarju waa koorihii faraska la saarayay sarju asarju mubtadaun marfuuc وcalaamaة rafc الضم calى xarfu jar alfarasi ism majruur bcalى وcalaamaة jar alkasr wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bmaxduufi wujuba khabr اlmubtada iska soo gaabi wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bmaxduufi khabr اlmubtada almaru min asaxaaba wasla annajaatu fi sidq iyo de alimaamu fi lmasjid iyo wixii lamid ah alfuluusu fi ljayb alqantaratu bridjku ama kaabadu fawqa niili niil webiga niil korkiisa ayaa bridjku ku samaysan yahay almutanazahu mutanazahu oo meel xoogaa la yska soo joogjoogo sida xadaa'iqa caamka oo kale magaalooyinka laga sameeyo ama marxa almutanazahu meelaha lasoo joogjoogo ama marxa eh, lagu dalxiisaay amaama albeyt guriga hortiisa ayay ku suganta asaacatu saacadu taxta alwisaadati makhadada hoosteeda ayay ku suganta alraaxatu bacda taab alraaxatu raaxadu bacda tacbi daalka kadib weeye marka la daalo ee la dadaalo ee dadaalkaa lagu daalo kadib baa la nastaa alraaxatu bacda tacb awalan atacab baa horeeya wraaxatu bacdaha bacdahu tacabka dabadii weeye raaxadu tacabka dabadii weeye soomaalidu marmar bay isdhaafiyaanoo atacab bacda raaxa ay waa cagsi bay u dhigaan markay ku mahmaayaan waxay dhahaan atacab bacda raaxa atacab bacda raaxa taasi waa khalq in marka u horeysa aad iska hurudo intaad dhallinyarta tahay aad dadaali weydo kolka dambeed ma arkaysaa weynaatana dadaal markaaad bilowdo goor dambe gooran goonahay taasi waa kadeed wey labada marka horaa la dadaalaya iyo inta dhallinyarta leeyahay ayaa cilmigii iyo shaqadii iyo wax walba lagu dadaalaya aqoontii waxa weeye marka dambaad markaa raaxadii gaadhaysa ya bacda tacab baad raaxadii gaadhaysa alraaxatu bacda tacab weeye ee maaha atacbu bad raaxa maaha araaxatu bacda tacab yani man yacab waataynu soo maray man yacab fii siqarihi yatamad ama yastarix yastarix fii kibarihi mise yatamatac yatamatac fii kibarihi man yacab fii siqarihi markuu yar yahay qofka dadaala tacab iyo dadaal kala iyo daal yastarix ama yatamatac wuxuu raaxaystaa wuxuu nastaa markuu weynaado الراحة waa مبتدأ مرفوع وعلاaمة رفعه الضمة ظاaهرة baعda ظرف mansuub calى darfiya bacda tacb darfku wuxuu qaybsamaa zamaan iyo makaan markaad tidhahdo alyowm alleyla صabaaxan masaan ظuhran casran hadan amsi shahran usbuucan caaman ama sanatan waa darfu zamaan yowm اljumuca yowm اlkhamiis ظuhra اljumuca casr اlkhamiis zamaan baad ka sheekanaysaa darfu zamaan baa kaa leedhaa waxaa jira maxay darfu darfu makaan baa jira darfu makaan markaad tidhahda amaama albeyti ama amaama almasjidi waraaa almasjidi ama khalfa almasjidi markaad tidhahdo fowqa almasjid taxta almasjid ya kuwaasna waa makaan cinda saydin ya cinda aljaamica ama cinda muxamadin waxa weeye makaan weeye kuwaasna halkan imika araaxatu bacda tacb bacdadaasi ma darfu makaan ba mise waa darfu zamaan ka jawaaba araaxatu bacda tacb araaxatu bacda tacb bacdadaas darfu waa sidaas darfu makaan maaha waa darfu zamaan bacda iyo qabli iyo zamaanna way noqdaan makaanna way noqdaan imika haddaan idhahda bacda alcasri maay noqonaysa waa zamaan qabla uhri haddaan idhahda ka hor waa zamaan wakti bay sheegaysaa laakiin haddaan idhahda bacd almasjid bacd almasjidi oo masaajidka yani khalf almasjid baan uga jeedaa qabl iyo bacd waxay u badan yihiin zamaankay u badan yihin laakiin marmar baa makaan oo kale la tilmaama iminka halkani waa zamaan wey bacda tacab yani bacda an tacibta fi zaman wakhtigii tacabka aad gashay kadib wakhti baa laga hadlay markaad wakhtiye noocaasa tacab gashay ee dadaasho kadib yaad wakhtiga wakhtigaa ka dambeeya raaxaysanaysa meel dee maaha tacabkii moogta imika dad waa makaan tiraa tacabkiiba intuu meel noqdo ayay noqonaysaa meesha gadaasheeda ama yani maarasa dabadeeda ay noqonaysaa waayahay alraaxatu bacda tacab bacda waa darf zamaan mansuubun cala darfiya وبعد مضاف التعب مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة والظرف متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدا القنطرة فوق النيل تي horeysan على اعراب القنطرة مبتدا مرفوع علامة رفع الضم فوق فوق النيل taasi zamaan ba mise waa makaan waa makaan webiga niil korkiisa ama dushiisa fowq darf makaan mansuubu cala darfiya waxaa lagu nasbiya darafnimada darafka waa la nasbiya sida asalka mansuubu cala darfiya yowm alkhamiis umadas sumtu yowma aljumca dahabtu sabaaxan warajactu masaa'an waa la nasbiya mansuubu cala darfiya makaan mansuubun cala darfiya وعلامة نسب الفتحة وهو مضاف النيل مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر والظرف متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدا qaybtaa u dambaysa waxa khabar dhacay daraf ama ha noqdo darfu zamaan ama ha noqdo maxay darfu makaan oo waxaad odhanaysaa alimtixaanu yowma alkhamiis alimtixaanu waa mubtada marfuuc yowma alkhamiisi yowm waa darf zamaan mansuub cala darfiya wa huwa mudaafu alkhamiisi mudaafun ilayhi majruur calaama jar alkasr والظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدا الامتحان يوم الخميس alimtixaanu ywm alkhamiis ama waxaad odhanaysaa zamaankii almucallimu amaama almasjid amaama albaabi marka almucallimu mubtada marfuuc amaama darf makaan amaama almasjid amaama albaab soo makaan ma darf makaan mansuubun cala darfiya calaamatu nasb alfatx wa mudaaf wاlmasjidi amaama almasjidi mudaafun ilayhi majruur wالظarf mutacaliq bmaxduufin khabr mubtada waxaynu soo maray jumladii oo laba qayboode jumla ficliya iyo jumla ismiya oo khabar dhacday marka uu khabarku jumlo dhaco wuxuu u baahnaa raabit damiir jumlada ku jira oo u noqonaya mubtadi waxaa kaloo aynu qaadanay jaara majruurkii iyo darafkii iyaguna inay dhici karaan abar kabar noqon kara iyagu markay kabar dhacaan jaara majruurka iyo iyaguna waxay u baahan yihiin mutacallaq bay leeyihin mutacallaq waxay ku tacalluqaan baa jira oo kaainun iyo haabitun iyo mustaqirun loo soo qadaraya macnaha la fahmayo ayaa jira oo waajib loo xadfay yani carabtu ma sheegto ma tidhahda alkitaabu kaainun fi lqimatri waxaas carabi ma ay alkitaabu kaainun muxamedun mawjuudun fi lmasjidi taasi carabi maaha muxamedun fi lmasjid ubaad odhanaysa kaayinun iyo mawjuudun tana waa la iska fahmaya waad iska tuuraysa waa maxduufun wujuuban meesha lama soo dhigi karo laguma sheegi karo darafka iyo jaara majruurkuna waxay leeyihiin mutacalaqay ku tacalluqaan oo kaa'inuna oo la tuuray oo waajib loo tuuray waxaanay dhacan khabaru mubtada jumla afartani waxa weeye jumla ficliya iyo jumla ismiya iyo jaara majruur iyo daaf soo afar maaha waxaynuu celin karnaa laba keliya afartooda jumla iyo maxaynuu celinaya iyo shibhu jumla jumla waa ficiliya iyo ismiya shibhu jumlana waa daraf iyo jaara majruur markaynu kala saaranaya misay noqonaysaa jumladii laba qaybood ka dhigno shibhu jumlihiina laba qaybood ka dhigno misay noqonaya afar afartoodanunbaa waxaa lagu soo darayaa alxarakatu haddaan idhaahdo alxarakatu mufiidatun alxarakau mufiidatun haddaan idhaahdo unbaa lagu soo daraya alxarakatu mufiidatun muxuu noqonayaa khabarkaas alxarakatu mufiidatun markaan muxuu noqonayaa waxay noqonaysaa khabarkaasi ma aha jumla ficliya ma aha jumla ismiya ma aha muxuu ahaa ma aha jumla ismiya ma aha jumla ficliya ma aha jaara majruur ma aha daraf ma aha marka wuxuu noqonaya aartan wii ka soo haay mufrad buu noqonaya alxarakatu mufiidatu marka khabarku waa an qaybood inuu noqdo jumla ficliya alxarakatu tuqawi cadalaat inuu noqdo jumla ismiya almuhadabu asdiqaau kaiiruun inuu noqdo jaarun wamajruur alkitaabu fi lqimat inuu noqdo araf alqandaratu fowqa niil iyo inuu noqdo afartaa waxaan ahayn jumlana maaha shibu jumlana maaha markaad tiaahdaa asayduuna qaaimuuna abarka halkaa ku jira jumlada asayduna waa mubtada abarku waa kee qaaimuuna qaaimuunadaa inoo soo qaba abarka abarku keliyaanu baahana abarkaas waa noocma jumla miyuu yahay qaaimuuna miyay jumlo tahay oo ficil iyo faacil iyo mubtadi abar miyay qaaimuuna ka koobanta jumla maaha qaaimuuna ficil iyo faacil maaha ficilba kuma jira qaaimuuna qaaimuuna mubtadiya khabarna ma hadde sayd mubtadiya khabar noqonaysa maqaadana mubtadaad ka dhiganaysaa imuunadana khabar baad ka dhiganaysaa qaa'imuuna keligeed ma mubtadiya khabar ba ma aha marka jumla ma aha labadii jumlada ma aha waayahay qaa'imuuna shibu jumla miyay tahay qaa'imuuna oo khabarkiihi shibu jumla miyay tahay ma aha shibu jumla jaarabjir kuma jira qaa'imuuna muxuu ahaa darfna ma hadde zamaaniya makaan midna maxay noqonaysaa marka afartaa markuu khabarku noqon waayo markuu labada jumlada iyo labada jumlaa midna noqon waayo muxuu noqonaya khabarka mufrad buu noqonaya haddii aan idhaahdo maalan albanaatu muhadabaatu albanaatu muhadabaatu khabarka halkaa ku jiraa waa kee khabarkoo keliyaad soo qabanaysa ma inaad jumladoo dhan isku geyso albanaatu muhadabaatun khabarka ku jira waa kee muhadabaatun soo qabo waa noocma khabarkaasi marka abarkaa muhaabaat juml miyuu yahay juml ficiliya ismiya midna miyuu yahay maaha ficiliya aacil maaha muhaabaat mubtadiya abarna maaha muhaabaat waayo shibu juml miyuu yahay jaara majruur iyo darf miyuu yahay maaha muxuu noqonayaa afartan wixii noqon waay wixii khabare afartan noqon waay labadan jumlada iyo labadan shibu jumlaha muxuu noqonayaa mufrad sidaas waa inaad kala fahanto mufradka iyo hayru lmufradka afartan hayru lmufrad baa la dhaha ayr mrad baa ku aaan aartan wii ka soo haray abargi waa mrad aartanina de waa laba jumla iyo laba shibhu jumla wuxuu yidhi qawaacidka kamaa yakuunu khabar mubtadai mubtadaha khabarkiisu siduu u noqdo mufradan oo kaynu soo maray tusaalayaashii hore ee darsigii hore wada mufrad buu ah xataa kiisa jamcu mudakar saalimka kiisa jamcu taqsiirka kiisa jamcu anu saalimka wada mufrad weeye kol haddaanay afartan ahayn kama yakunu khabr mubtadai mufradan siduu mubtadaa khabarkiisu mufrad u noqdo asayduuna qaaimuuna yakunu jumlaa ficliya ayuu noqdaa jumlo ficliya saydun ahaba umbaad oraysa saydun ahaba huwa baa ku jirta de waa ficliya faacil aw jumlatan ismiya buu noqonaya saydun ummuhu xaadiratu aw shibha jumlatin buu noqdaa shibha jumlana labaa ku jira ay darfan buu noqdaa saydun maaragsa fowqa almasjidi aw jaaran wamajruuran buu noqdaa saydun fi lmasjidi yajibu waxa waajiba an tashtamila inay wadato jumla اlkhabari jumlada khabarku waa inay wadato calaa damiirin damiir damiirkaasoo yarbiduhaa ku xidha bilmubtadai mubtada yajibu waxaa waajib an tashtamila inay wadato jumla اkhabari kabarku hadduu jumlo dhaca weyaan jumlada khabarka dhacda ama jumla ficliya ha noqoto ama jumla ismiya ha noqoto waa inay calaa damiirin wadato raabi baa la dhaa marka yarbiuhaa ku xidha halkaasa laga soo qaatay raabi bilmubtadaay ku xidha damrinaad ayin fi lcibaaraati alatiya khabara kuli mubtadain wadkur nooca mubtada kasta khabarkiisa sheeg nooca uu yahayna sheeg الذبابة تقصد من الحشرات المؤذية ayuu ka mid yahay dhibta leh wa dararuhaa fawqa kulli dararin dhibteeduna dhib kasta way ka badanta mayada ka sarraysa wa arjuluhaa lugaheeguna taxmilu اljaraahiim waxay qaadaan jeermiska min almardaa dadka bukay ka qaadaan ila اlaصixaa'i dadka caafimaadka qaba ayay gaadhsiiyaan jeermiskay qaadaan lugaheega yaryaray dubaabada markaasay dadka buka ka qaadaan jeermiska kuwa caafimaadka qabay gaadhsiiyaan ila اlaصixaa'i waramad اlxubaybiyi muntashiru bimisr ramadka waa indha xanuunka ramadku indha xanuunka nooca xubaybiga la dhaahdo muntashiru wuxuu ku badan yahay bimisr masr aad buu ugu badan yahay licadami cinaayati اlaطfaal sababtuna waxa weeye caruurta oo aan ihtimaam siinin bidardi dubaab inay diqsiga ka eryaan cana cayunihim indhahooga caruurtoo diqsiga ku daysa indhahooga oo aan iska ilaalin oo aan diqsiga iska celin licadami cinaayati اlaطfaali caruurtoon ihtimaam siinin bidardi dubaabi inay diqsiga ka eryaan cana cayunihim indhahooga fanadaafaة اljismi jirka nadaafadiisu faa'iidatuhaa nadaafadaa faa'iidadeedu cadiimatun aad bay u weyntahay limanci suquudi dubaab si loo diido inuu diqsi ku dhaco cala alwajhi wejiga iyo walcaynayni indhaha waa in nadaafada lagu dadaalo markaasuu diqsiguna ka fogaanaya limanci suquudi dubaab cala alwajhi walcaynayn wاlwiqaayatu minhu fi اlmanaasil wاlwiqaayatu ka horteg iyo iska ilaalin minhu min adubaab la yska ilaaliya fi lmanaasil guryaha cimaaduha waxa tiir u ah takhطiyaة اlmaطcuumaat wاlmashruubaat in la daboolo waxa la cunayo iyo waxa la cabayo ijcal kula smin min aljuml اlaatiya kula jumlati min aljumal اlaatiya khabra limubtadain yunaasibuha jumlooyinkan khabar ka dhig mubtada ku haboon soo qaad yasbaxu fi lmaai saydun yasbaxu fi lmaa tidha kuwa kalena idinkaa eh, soo eegi waayahay eh, tamriinkay caraabka u dhaaf namuudaj aulmu martacuhu wakiimun aulmu martacuhu eh, ulmiga martacuhu daaqidiisu dulmiga la daaqo wakiimun waa mid geshi xun waa mid xun weeye oo dhibaato keeni doonta qofkii dulmi daaqaa isagaa ka shallayn doona aulmu mubtada marfuuc martacuhuna waa mubtada aani marfuuc waa ku kuu icraabay wakiimuna waa khabar mubtada aani wاljumlaة min almubtada aani wakhabarihi fi maxali rafci khabar mubtada awal si fiican kugu icraabay alwisaadaة fowqa sariir iyadana uu ku icraabay acrib اljumal اlaatiya aljaahilu yactamidu calى maalih wlcaaqilu yactamidu cal allah jaahilku yani maarksa maalkiisa ayuu ku kalsooye qofka caqliga lehee muslimkiina ilaahay buu ku kalsooye alxadiiqatu amaanuha ayaanicatu beerta midhaheegu way bisilyihiin allulu min albaxri luulka badaa laga helaa aljunuudu ciidamadu xowla alxisni qalcadda ama dhufayska hareerihiisa ayay ku sugayiin khabaru nawaasikhi xiina yakuunu jumlatan aw shibha jumlatin waynu ku daraynaa darsigan lannahu wuxuu calaaqa la leeyahay darsigii aynu soo maray halkan waxaa lagaga warramayaa khabaru nawaasikh nawaasikhda mubtadaha iyo khabarka soo gelaya wax ka bedela khabarkoogii xiina yakuunu jumlatan aw shibha jumlatin shantaa qaybood imika khabarka usoo qaybin mufrad jumla ficliya jumla ismiya jaara majruur daraf antaa aynuu soo qaybinay khabaru mubtada keliya uma qaybsano nawaasik hadday soo gashana waxyaabihii mubtadiya khabarka soo gelayan iyagoo shantaa qaybood khabarku yahay bay nawaasiktu soo galaysa kaana waa khawaatu haddaad soo geliso dee khabarkeygu wuxuu noqon karaa shantii lanno kaana waa khawaatuha maxay soo gashaa mubtada iyo khabar khabarkuna markii horeba imisu ahaa shan nooc buu ahaa kaanana khabarkeygu shantii nooc buu noqonaya shantii nooc buu noqonaya waxaad odhanaysaa kaana saydun qaaiman waa mufradkii ama kaana saydaani qaaimayn waa mufradkii kaana sayduuna qaa'imiin waa mufradkii jumla ficiliya markaad ka dhigaysa waxaad odhanaysaa kaana saydun saafara ilaa hargeysa saafara kaana saydun yaqra'u darsa kaana saydun yashraxu lana darsa jumla ficiliya jumla ismiyaad ka dhigaysaa kaana saydun sayaarathu jadiidatu yani kaana saydun fi lmasjidi kaana saydun cindaka shantii qaybood ee khabar mubtada noqon jiray ayuu kaana iyo akhawaadkaygana khabarkoogu noqonay inana waa sidaas ina saydan qaa'imun ina saydan maata jumla ficliya ina saydan abuuhu qaa'imun ina sayda fi اlmasjidi ina sayda cinda sadiiqihi shantii buu noqonaya tusaalayaashaynu arki doonaa wuxuu yidhi alamila kaana almariidu wuxuu ahaa buu yidhi qofka bukaaya yataallamu kii alam dareemaya ee xanuunsanaya ayuu ahaa kaana almariidu yataallamu kaana shitaau jilaalku wuxuu ahaa barduhu qabowgiisu shadiidun kii aada u daraya kaana almaau biyuhu waxay ahaayeen filquubi koobka kuwii ku jira kaana alxaarisu xaarisku wuxuu ahaa ilaaliyuhu khalfa albaabi albaabka gadaashiisa kaana almariidu kaana shitaau kaana almaau kaana alxaarisu intaasi maxay yihiin waa kaana iyo ismigeedii oo waadaxaysan kaana ficlu maadin naaqis tarfac اlsma wa اlkhabr almariidu ashitaaءu almaau alxaarisu dhammaantood waxaad odhanaysaa ismuhaa ismuhaa ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafci adama asalkiisiina muxuu ahaa intaanay kaana soo gelin mubtadu ah kaana waxay soo gashay mubtadii khabar meeshiisii yaal almariidu yataallamu waayah jumlada markii hore almariidu yataallamu almariidu mubtadu ah kaana waxay soo gashay mubtadaya khabar meesha sii yaal markaasay wax ka bedeshay xukunkiisii nawaasikh waxa loogu magacaabay naskhigu waa bedelidii almariidu ismuha marfuuc yataalamu tusaalaha horeeya yataalamu waa ficil mudaaric marfuuc ah faacilkiisuna waa damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa yataalamu huwa halkuu noqonaya damiirkaasi almariid damiirkii markii mubtadahay ahayd jumladu mubtadiya khabarka ahayd damiirkii caa'idka ahaabuu ahaa raabidka ahaa raabidka almariidu yatacallamu huwa iminkana raabiduun buu noqonaya lannu jumladii waa khabaru markii hore khabaru mubtada ahayd iminkana waa khabaru ka yatacallamu huwa yatacallamu waa ficil mudaaric marfuuca iyo faacilkii huwa waljumlatu min alficli yatacallam walfaacili huwa fii maxalli waxay ku xidhan tahay fii maxalli rafcin nasbin jarin khabarka kaana muxuu ahaa ayay ku xidhantahay khabarka kaana hadduu godnaa fii maxalli rafcin baan odhanaa hadduu nasbisanaana jumladu waa fii maxalli nasbin ide khabarkii kaana meeshiisii bay taalla haddii ay hoos dhignaana khabarku kaana majruur ahana fii maxalli jar khabaru kaana muxuu ahaa marfuuc iyo mansuub iyo majruur midku ah mansuub buu ah wa kaana allaahu afuuran baa la doonaya afuuran soo mansuub ma wاljumlaة min alficli wاlfaacil haye fii maali fii maxali naصbin waa ina tiraa fii maxali rafcin haddaad tiraa macnaheegu waa maxay labadiiba waad goday ismigiina uu godan yahay kaana almariidu khabarkiina waad godo meeshii jumladu khabarku taalana fii maxali rafcin haddaad tiraa kaana labadiiba way godaad leedahay kaana de mubtadaha iyo khabarka labadaba ma godo ka dambe nasbisa wاljumlaة min alficli wاlfaacil fii maxali naصbin khabaru he khabaru kaana kaana shitaau barduhu shadiid kaana ya shitaawa kaana iyo ismigeyga iska soo dhaaf barduhu waa mubtada marfuuc calaamatu rafci dama waa mubtadihii labaad bardu waa mudaaf hadaasina waa mudaaf ilayh shadiidu min almubtada'i wa khabarihi barduhu shadiidu ma mubtadai khabarhay waljumlatu min almubtada'i wa min almubtada'i aani maanta dee mubtadihii hore ismu kaanuu noqday moogta mubtada maynaan odhan markaa sheegay ismu kaana marka mubtada wax mubtada icraabayna barduhun baa imika jirta waljumlatu min almubtada'i walkhabar fi maxalli nasbin khabaru khabaru kaana kan almaau fi kuub fi kuub markaad craabkayga dhamaystirta maxaas wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin wujuba abaru kabaru kana maxaa la soo qadari jiray mutacalaqiisa maxaa la soo qadari jiray kaa'inun iyo mustaqirun ama istaqara iyo ficil markaad soo qadaraysa kaa'inun iyo mustaqirun iminka markaad soo qadarayso kaana intaanay soo gelin almaau fi lkuubi markaa soo qadaraya waxaan odhanayaa almaau kaainun kaainun waa khabarkii mubtada asalka waxaa khabarka dhacay waa kaainunta wuxuu ku sugan yahay fi lkuubi almaau haabitun mustaqirun fi lkuubi halkan markaan idhaahdo kaana almaau mustaqiran baa soo qadaraya idan kaana khabarkaygii oo mansuuba weeyaan kaana almaau aabitan biyuhu waxay ahaayeen aabitan kuwo ku sugan fi mustaqiran kaainan loodhan maayo kaainun godi mayse kaainan waxa la soo qadaraya laftiisa craabka loo eegaya kaana alxaarisu aabitan khalfa albaabi wuxuu ahaa mid ku sugan كان الحارس waa kaanay ismigeygii khalف waa ظرف مكان منصوب على ذرفية ظرف مكان منصوب على ذرفية وعلامة نسب الفضعة وهو مضاف والباب مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر والظرف متعلق بمحذوف خبر بمحذوف وجوه خبر كان u fiirso anta afarta tusaale uu ku siiyey afartaba khabarkooga wuxuu ka dhigay labana waa jumla labada hore oo yata'lam waa ficil iyo faacil barduhu shadiiduna waa mubtada iyo khabar labadaasoo jumla maaha labada dambena waa shibu jumla fi lkuubi iyo khalf albaab mid shanaad baa kaa maqan khabaru kaana waxa kaa maqan keliya mid shanaad kaana saydun qaaiman qaa'iman kaasaa kaa dhiman waa markuu mufrad yahay wakaana allaahu qafuuran hantaa qaybood wey abaxa waxay isku mid yihiin maay kaana min akhawaati kaana miyaanay ecraabkeegu kaana bay isku mid yihiin asbaxa aa'iru wuxuu noqday yuqanii kii heesaya isagu yuqanii ubaad oranaysa waljumlatu min alficli waalfaacil fii maxalli nasbin asbaxa de waa kaanu asbaxa alwardu wuxuu noqday ubaxu raaixatuhu jamiilatu urtiisu tee qurux badanta abax alkaslaan wuxuu noqday fii xayratin wareerkii ku jira abaxa alwu roobkii yaraa ee xafiifka ahaa ma fududaan wuxuu noqday fawqa alazhaari ubaxa korkiisa ina almujidda qofka dadaalaa yanfacu nafsahu naftiisu anfaca ina alwalada ziinatuhu quruxdiisu waxa weeye aladabu adab adab weeye ina alxayaaa min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid yahay ina alxukma xukunku bacda tajriba marka la tijaabiye kadib wey marka wixii la tijaabiye la hubiyo ayaa la xukumaa adoon hubin lama xukumin bimacna ina almujida yanfacu nafsahu an icraabna ina waa xarfu tawkiid wanasbi tansib اlsma watarfacu اlkhabr almujida ismu ina mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa yanfacu ficlu muطaaricu marfuuc calaamaة rafci dam wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiru huwa nafsahuna waa mafcuulkii nafsa waa mudaaf walha fi maxali jar mudaaf ilayh maxay naga maqan inada ismigeygii almujida waan haynaa laakiin khabarkeygii baa maqan wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali fii maxali rafcin mise nasbin mise jarin ina khabarkaygu muxuu aha in allaha qafuurun soo mar rafci mahay fii maxalli rafcin khabaru ina kaana khabarkaygu fii maxalli nasbin bua wa kaana allahu qafuuran isagu mansuub bua inana khabarkaygu in allaha qafuurun fii maxalli rafci khabaru ina wey ina alwalada waa inayo ismigeygii ziinatuhu aladabu ziinatuhu waa mubtada aladabuna waa khabarkii wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabr fii maxali rafcin khabaru ina fii maxali rafcin khabaru ina ina alxayaaءa min aliimaan inayo ismigeygii way alxayaa min aliimaani haye jaarmajruurka maxaa odhanaysa wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin khabaru ina kaainun baa la odhanaya miya mise kaainan kaainun uu godan yahay deen fii maxali rafc ina alxukma bacda tajribati ina alxukma inaya ismigeyga bad bacda tajribati bacd waa darf zamaan mansuub calaamatu nasbi alfatxa bacda mudaaf atajribati mudaaf ilayh wاldarfu mutacaliq bimaxduufin wujuba khabaru ina lacala alghayba yacuudu lacala waxay la mid tuun ina lacala waxay la mid sida asbaxaba kaanu la mid ahayd ayaa lacalana waa min akhawaati ina laal asbaxna waa min akhawaati kaana marka lababa dhinac bay iskugu mid yihiin icraabka lacala alghaa'iba yacuudu lacala alimtixaana waxaa laga yaabaa asilatuhu sahlatun yani waxaa la rajaynayaa imtixaanka asiladiisu inay fududaato lacala muxamadan fi lmasjid lacala almibrata baashii qalinka lagu qoray waxaa la rajaynaya ama laga yaabaa fooqa alkursiyi inay kursiga korkiisa taallo maxaa la idhahdaa waxa kaa maqanun lacalada khabaradeedii markii kooaad wuuu ka dhigay yacuudu huwa oo ficiliya faacila oo jumla ficiliya marka labaad wuxuu ka dhigay silatuhu sahla oo jumlo ismiya marka saddexaad wuxuu ka dhigay fi lmanzili oo jaara majruura marka afraad wuxuu ka dhigay fooq alkursiyi oo arafa khabarada mar walba midunba kaa dhiman khabarkii mufradka ah lacalla tusaale keena iyadoo khabarkaygu mufrad yahay kuwana waa laba jumla iyo laba shibu jumla lacalla saydan qaadimu lacalla saydan yani maaragsa xaadiru lacalla khabar waxaad siinaysaa maxay ahayd aan aan jumlana ahayn shibhu jumlana ahayn marka mufrad buu noqonay ya maaragsa wuxuu yidhi alqawaacid khabaru kana wa khawaatiha kaana iyo walaalaheed khabarkoogu wa khabaru ina wa khawaatiha iyo ina iyo walaalaheed khabarkoogu kama yakuunu kullu minhuma mufradan siduu mufrad u noqdo oo kaynu soo maray yakuunu jumlatan ficliya ayuu jumla ficliya u noqdaa wa jumlatan ismiyatanna wuu noqdaa jumladii buu kala saaray wa shibha jumlatinna waa inuu kala saaro marka yakuun marka horeysa waa in marka la isku ijmaalinayo la isku duuduubayo yakuunu jumlatan wa shibha jumlatin waa in laba laga dhigo jumla iyo shibhu jumla haddii la kala saarayana jumladiina waa in la yidhaha jumla ismiya iyo jumla ficliya shibhu jumlihiina waa in la yidhaha maxay arf iyo jaar majhuul marka in saddexu ka dhigay baad moodda afar bay noqonayaan marna labay noqonayaan jumla iyo shibu jumla marna afar bay noqonayaanoo jumladiina labay u kala baxaysaa shibu jumladiina muxuu kala baxaya afar buu baray tamaariinta idinkaa ka soo shaqayn doona tamriinkaa koobaadan dulmar bayin nooca akhbaari kaana wa khawaatiha wa ina wa khawaatiha fi alcibaaraati alaatiya akhbaarta kaana wa khawaatuha khabareedeeda sheegta ina waakhawaatuhana khabaradooda sheeg khabaradii baa lagaa rabaa iyo noocyadooda shantii nooc hadday ku jiraan waa shantiiba ka soo saarto kaana annaasu yadunnuun dadku waxay ahaayeen kuwii malaynaya halka u horeysaba kaana annaasu waa kaanaya ismigeyg yadunnuunana waa khabarkii waxay moodayeen dadku yadunnuun waa ficlu mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaaصib wاljaasim wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun lannu min alafcaal الhamsa wwaaw اljamaca damiir mutasil mabniy cala sukun fi maxali rafci faacil waa faacilka wاljumlaة min alficli wاlfaacil yadunuun wاljumlaة min alficli wاlfaacil fi maxali nasbin khabaru kaan kaana الnaasu yadunuun dadku waxay moodayeen ana fana الطayaraan الطayaraan halayaan waataynu soo marray misr noocaas ana fana الطayaraan fanniga duulitaanku duulitaanku in dadku duulaa najaaxuhu guushiisu in bani aadamku gugulaystaan in cirka maraan mustaxiilun inay mustaxiiltahay moodeen dadku markii hore qof bani aadamunbaa badaha dul mari oo duuli sidii shimbiraha ama haadka mustaxiil bay moodayeen buuri inay mustaxiil tahay waxaa ku fikirina dhulka berriguun mara badahana mara laakiin in cirka la mara cidina inay ka fikirin bay lahayd taasi suurtagal maayo najaaxuhu mustaxiil ana fanna ayaraani ayaraanka ani fannigaas ama noocaa duulitaankuba najaaxuhu ku guulaysiga lagu guulaystay mustaxiilun inuu yahay wasaaruu waxay ahaayeen yaskharuuna kuwii ku jeesjeesa ama ku dheeldheela min kulli man yadallu yacmal qof kastoo ahaada kii ka shaqeeya litaxqiiqihi xaqiijintiisa qof kastoo ku fikira in la duulo idee qaar baa bilaabay bilowgii oo baadad sameeyey oo qaarkood waxoogaa duuleen dabadeedna soo dhaceen oo jajabeen intay waxoogaa duuleen baad intay samaysteen waxoogaa intay meel dheer u baxeen oo buur dheer u baxeen ka booday oo waxoogaa duulay laakiin markii dambe soo dhacay marka cid kastoo isku dayda way ku qoslayeen buu yidhi dadku wasaaruu waxay ahaayeen yaskaruuna kuwii ku jeesjees min kuli man qof kastoo yadalu ahaada yacmalu kii ka shaqeeya litaxqiiqihi xaqiijintiisa lanahum yarown waxay moodayeen ana alinsaana bani aadamka casmuhu go-aankiisu maxduudun inuu xadidan yahay in bani aadamku wuxuu qaban karaa xadidan tahay ayay moodayeen waannahu lan yazaala inaanu ka suulaynin bay um u haysteen bani aadamku inaanu ka tegayn calaa xaalatihi xaaladiisa allatii khuliqa calayha lagu abuuray sidaa maarkas ilaahay noogu talagalay baadadi nooma yeelin aynu dhulka iska soconnay maa daama lam yukhlaq ka aa'iri maadaama uu yahay kii aan la abuurin sida haado kale ama haadka sidiisa aan loo abuuri walaakina almukhtariciin laakiin dadka waxa ikhtiraacaa ee wax sameeya aamaaluhum baciidatun aamaashoodu iyo waxay rajaynayaane filanayaan way fog tahay faaabaruu way joogteeyeen lagama hadhin mawduucii xataa tamma ilaa uu dhammaystirmay najaaxu ayaraan in lagu guulaystay in baniaadamkii duulo wa asbaxa ilaa uu noqday dayaraankii min axsani wasaa'il اlintiqaal waxyaabaha meel lagaga tegay meel kale lagu tego wasaaisha intiqaalka loo adeegsado kan ugu fiican uu noqday oo muddo kooban uu kugu geeyey buu dhulfog wastaaca ayaaruun duuliyaashii waxay awoodeen aayaaruun waa duuliyaashii diyaaradaha waday an yacburuu inay ka gudbaan inay ka tallaabaan almuxiiط alatlasi waa lahaa atlantic oceanka inay ka gudbaan ayay kareen bu an yacburua badweynta yani atlantica almuxiiط alatlanti min amriika ilaa اوruba iyagoo maraykan ka tegey oo yurub tegay buui baddaa u dhaxaysa labadooda inay ka gudbaan badweynta bilaa khawfin iyadoona cabsi ku jirin idan badda haddii la dul marayo ku dhacday waxbaa laga fikra iyadoona cabsi jirin buuri kaannahum fawqa bisaadi sulaymaan ood moodo buuri gooshii nebiyullaahi sulaymaan un loo dhigay buuri la idhaahdo maarkasta sidaasunbuu ugu dhigayay nebiyullaahi sulaymaan qolo goolyar saa ugu dhigo ku fadhiista dabeedna dabaysha u amro buuri dabaysha waa maruu idhaa buui qaad qaad kooxdan qaadoo midablaayage quduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahrun yoomka keliya laba bilood in la socon lahaa ay qaada bu gelinka horena in bil la socon lahaa gelinka dambana in bil la socon lahaa ay qaada kaanahum fowqa bisaati sulaymaan qisadii nebiylahi sulaymaan baa soo noqotu leeyahy ee dabayshu dadka guraysa ee qaadaysa waxa weeye aad moodda buu yidhi waxaay halkaa ka raaceen marka ficilada waxaad raadinaysaa nawaasikda kaana iyo akhawaadkaygii iyo inaa iyo akhawaadkaygii waxaa ku jira imika maala kaana waxaa ku jira anna fanna طayaraani anna baa ku jirta saaruu baa ku jirta yadalu baa ku jirta yadalu dalla bay ka timid min akhawaati kaana waxaa iyaduna jirta ana alinsaana waxaa jirta lan yazaala waxaa jirta maadaama waxaa jirta laakina waayahay waxaa jirta abaxa abaxa kaanahum fowqa bisaati sulaymaan calayhi salaam kaanahum baa ku jirta kuwaasoo dhan waxaa lagaa rabaa khabarkooga inaad raadiso nooca uu yahayna aad sheegto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam